alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllah baabu nacti nactu nacti huwa nacti ataabicu taabic wey mid wax raacaya wey almushtaqu mushtaq ah aw ilmuawalu lagu awilayo bihi bilmushtaqi lagu awilayo almubaayinu taabicaasoo almubaayinu ay ilmukhaalifu khilaafay lilafdi matbuucihi matbuuciisa lafdigiisa wuu khilaafay Eh, wاlmuraadu bاlmushtaqi mushtaq waxaa loo jeedaa ismu faacil baa loo jeedaa ka daaribin sida daarib oo kale wasm mafcuul baa loo jeeda ism mafcuul ka madruubin wa sifaة اmushabaha loo jeedaa bism faacil ka xasanin oo kale wasmu tafdiil baa loo jeedaa ka aclam oo kale halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah اllah kusoo dhameeyey eh, asmaada marfuuca ah iyo asmaada mansuubaadka ah iyo asmaada majruuraadka ahayd kadalika afcaashiina uu soo dhameeyey ficilka marfuuca ah iyo midka mansuubka midka majzuumka ah ayaa halkan wuxuu noo bilaabayaa tawaabic tawaabicdu ayagu qeyb madax banaan maaha kuwii lasoo sheegan bay markaa daba soconayaan lakiin axkaamta ay yeelanayaan buu ka waramayaa oo waxaan ka horeya haduu marfuuc yahay ismiga waa la rafcinaya hadduu mansuub yahayna waa la nasbinaya taabica haddii uu majruur yahayna ismiga taabica waa la jaraya kadalika ficilka ka horeeya taabican dambe yani ficilka ka horeeya hadduu rafcisan yahay ficilka la raaciyana waa la rafcinaya haddii ficilka uu nasbisan yahay ficilka la raaciya waa la nasbinaya haddii ficilkaasi uu majzuum yahay kala raaciyana waa la jasminaya zaydu yaquumu wayejlisu waa la rafcinaya zaydu lan yaquuma walan yejlisa waa la nasbinaya o wayejlisa lam yaqum walam yejlis ama wayejlis marka taabicu qaybo ka mid ah asmaadii afcaash way wadaagaan waa arki doonaa qaybana markaa asmaada ayaa khaas u leh halkan wuxuu ka bilaabay sheikhu nactigii nacti buu inoo tacriifiyey nacti maxaa la yihahdaa nacti waxa weyaan bsheikh ataabic nacti waxaa weeyaan ataabic taabic lafdiga taabic waxaa weeyaan attaali limaa qablahu waa midka raacaya wax ka horeeya taabic la yidhaahdaa taabic halkaa waxaa laga fahmayaa ana anacta laa yataqadamu calaa matbuucihi nactu kama soo hormaro midka uu raacayo marka taabic haddii lagu yidhi n waxaa weya uu ka dambeeya weligiis uu ka dambeynaya matbuuciisa ama mancuudkiisa weligii uu ka dambeynaya waa mushtaq mushtaq muxuu yahay waa maa dala calى daati wa صifa ayaa mushtaq la yihahdaa maa dala calى daati wa صifa oo wuxuu ku tusiya daato iyo markaasi sifa wuxuu ku tusiya ayaa waxaa la yihahda mushtaq sida maala qaa'im oo kale wuxuu ku tusinayaa daatadii istaagtay iyo mid markaa ku sifoobay qiyaam iyo istaag kadib wuxuu inoo sheegay mushtaqa noocyadiisii ayuu inoo sheegay waa sida ismu faacil oo kale waa sida ismu faacil oo kale daarib oo kale daaribin oo kale miaalkiis wuxuu noqonayaa haadaa rajulu daaribun haadaa kan rajulu nin weeyi ninkaasoo daaribun waa nacti daarib waa nactun lirajul rajul buu nacti u yahay marka waana mushtaq oo mushtaq see u yahay dalla calaa saaxibin calaa sifatin wadaat wuxuu ku tusinayaa sifo oo garaac ah iyo markaa daato garaacan samaysay ayuu ku tusinaya marka daaribkaas wuxuu noqday sifu noqday waxaa la mid ah ismafcuul sida madruub waxaad ohanaysaa haada rajulu madruubun haada kani rajulu nin wey ninkaasoo madruubun waxaan ohanayna madruubun nactun lirajul wa nactu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu cala akhirihi waxaa la mid ah, haada rajulu maxbuub haada waa mabtade rajuluna waa khabar maxbuubuna waa nacti oo rajul baa laga nactiyeynaya xasan baa la mida ah. xasanu waa sifa mushabiha waa sifa mushabaha bismi faacil miaalka wuxuu noqonaya hada rajulu xasanu lwejhi haadaa kani rajulu nin wey ninkaasoo xasanu lwejhi wejigiisa uu qurxooye idan xasan waa nacti nacti wuxuu yahay rajul bu nacti yahay waxaa la mid ah hada qabiixu khuluq waana akhlaaqdiisu ay fool xun tahay weeyaan ama khabiiu eh, khuluq marka hada mbtad wey rajulna waa khabarkii qabiixuna waa nactu lirajul ayib marka wuxuu noqonayaa waa sifa mushabiha waana nacti weeye ismu tafdiil buu inoogu mihaaliyey sida aclam oo kale waxaad ohanaysaa marartu birajulin aclama minka marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo aclama minka adiga kaa cilmi badan marartu birajulin marartu ficl faacil birajulin alba xarfu jar rajul majruur bilba والjاr والmجrور متacalq بmr aclama waa ism tafdiil faacilkiisu waa damiir oo huwa weye minka jaariya majruurkana waxaa lagu tacalujinayaa aclam baa lagu tacalujinayaa marka aclam aclami lama oran aclama waa la fadxiyey ayadoo markaa rajulka laga sifaynayo uu majruur yahay ciladana waa la garanayaa lianna aclam waa maala yansarif weeyaan oo waxaa ku ficil baa ku sugan sax weye marka lama jeri karo maadaama laba cilo ay ku sugan yihiin lama jeri karo lama ohan karo birajulin aclami lama ohan karo waa in la aclama fatxadaasa waxay naaib ka tahay kasrihii markaa lagu jeri lahaa intaas marka waxaa ka dhexaysa inay yihiin mushtaq inay yihiin baa ka dhexaysa annactu nactigu huwa nacti ataabicu waa midka waa midka ku xigo weeye raacaya almushtaqu ee mushtaqa ah aw ilmuawalu lagu awilay bihi bimushtaqi mushtaq lagu awilay taabicii almubaayinu ay ilmukhaalifu khilaafayey lilafdi matbuucihi matbuuciisa lafdigiisa wuu khilaafaya yacni nactiga iyo mancuudku isku lafdi maaha nactiga mancuudku isku lafdi maaha waa laba lafdi oo iskhilaafsan almubaayin macna mukhaalif baa loo jeeda lafdi matbuucihi midka uu raacay lafdigiisa waa khilaafsan yahay hada rajulu daaribu rajul waa mancuud daaribna waa nacti daarib iyo rajul laba lafdi bay kala yihin isku lafdi maha eh, wlmuraadu bimushtaqi mushtaq waxaa loo jeeda ismu faacil baa loo jeedaa ismu faacil ka daaribin oo kale wey wadalika daaribin marka mithaalkan sheegna wuxuu ahaa haadaa rajulu daaribun haadaa rajulu daaribun was mafcuul weye ka madruubin haadaa rajulu madruubun marka madruub wuxuu nacti u yahay rajul wa sifatu mushabahatu wey bismi faacil ka xasanin wey haadaa xasanu xasanu lwajhi hada kani rajulu nin wey ninkaasoo xasanulweji wejigiisu qurux badanya wasmu tafdiil weeye marartu birajulin aclama ninkaasoo aclama minka ama akrama minka kaa karaan badan ama awala minka kaa dheer ka aclama oo kale wey wاlmuraadu bilmuawali bmushtaq waxaa loo jeedaa bilmuawali muawal bilmushtaqi lagu awilay waxaa looga jeedaa almuawal bimushtaq ismu ishaarati baa looga jeedaa naxu marartu bizaydin hada wasmu mawsuul baa loo jeeda naxwu marartu bizaydi aladii qaama wadu baa loo jeeda bimacnaa saaxib naxwu marartu birajulin dii maalin wa asmaa nasb baa loo jeedaa ismigii la nisbeynayey naxwu marartu birajulin dimashqiyin wa min dalika kaagaa waxaa ka mid a almuawal bimustaq waxaa ka mid a aljumlatu baa ka mid ah wa sharطu lmancuuti biha yani shardiga loo shardinayo wa sharطu lmancuuti mancuudka shardigiisa biha biljumla lagu nactiyeynayo an yakuuna nakira mancuudka waa inu nakiraya naxw wاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah wakadalika almasderu masderna waa la mid wayalzamu wayalzamu waxaa laazimaya ifraadu ifraadkiisa laazimaya ifraad masder wa tadkiiruhu madakarnimadiisa laazimaysa taquul waxaad ohanaysaa marartu birajuli cadli bimra'ati cadli wa birajulayni cadli wa marartu birijaalin cadlin ayaad ohanaysaa halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllah muawal bimshtaq maxaa loo jeedaa almuawal almushtaq waxaa weeyaan waa aljaamid aladi yufiidu min almacnaa maa yufiid اlmushtaq waa ismi jaamida mushtaq iyo jaamid yani sarfigaa ka warama mushtaq iyo jaamid lafdiga marka lagu leeyahy waa mushtaq bimacnaa meel baa laga keenay weeye marka lagu leeyahy waa jaamidna meel lagama keenin weeye sidanuu ku joogaa asal ku yahay meel lagama keenin misaalada haddaan soo marayna mushtaq bay ahaayeen oo meel baa laga wada keenay daarib darbi baa laga keenay madruub darbi baa laga keenay ayib xasan waxaa laga keenay min alxusni oo qurux ah ayib aclama waxaa laga keenay min alcilmi marka dhammaantood mushtaq waxaa loo leeyahay meel baa laga keen laga soo dhamashay ma walba mushtaq waa ismi jaamid ah waa ismi jaamid ah, isagu mushtaq maaha laakiin xagga macnaha wuxuu faa'iideynayaa macnihii mushtaq oo kale ayuu faa'iideynayaa muawalun bilmushtaq ayaa loo yaqaanaa waxaa lagu awilayaa mushtaq isagu mushtaq ma waa jaamid laakiin macnihii mushtaqa ayuu markaa faa'ideynaya mithaal buu ina siiyey wuxuu inoo sheegay ilaa markaasi lix qaybood ayuu inoo sheegay lix qaybood ayuu inoo sheegay ama wuxuu inoo sheegay waxyaala lagu awilaya mushtaqa ilaa afar buu inoo sheegay ko waxaa ah ismulishaara ko waxaa ah ismulishaara ayib marartu bizaydin haada marartu ficlu wa faacil bizaydi waa jaari majruur hada waa nacti hada waa ismu ishaar mabniy calى sukuun fii maxali jarin nactu lizayd zayd markaasi ayuu nacti u yahay idan hada waa ismi jaamida weeye laakiin waxaa lagu awilaya mushtaqo waxaa lagu fasiraya almushaari ilayhi marartu bizaydin baan soo maray zaydkii almushaari ilayhi la tilmaamay hada ayaa waxaa lagu awilaya almushaar ilayhi baa lagu awilaya mushaar ilayhina waa nacti almushaarna waa waa nacti wey waa kii la tilmaamayey waa ism mafcuul waa nacti marka waa mushtaq idan mushtaq baa lagu awooday ism mawsuul marartu bizaydi aladii qaama marartu ficl wa faacil bizayd waa jaariya majruur maraa lagu tacalujinaya aladii waa ism mawsuul waa nacti wuxuu nacti ka yahay zayd buu nacti ka yahay ayib aladii qaama jumladaas waa silaة mawsuul qaama huwa huwadaas aladii bay u noqonaysaa jumladuna waa siladii aladii siladeedi wey aladiidaasi waa ism mawsuul waa nacti oo zayd baa laga nacteynaya marka lafasiraya waxa la ohanaya marartu bizaydin zayd baan soo maray alladii zaydkii qaama amsi shalay istaagay marka aladidaas waa is mawsuul isagu waa jaamid laakiin mushtaq baa lagu awilayaayo almacluumu qiyaamuhu baa lagu awilayaa almacluumu la garanayey qiyaamuhu istaagiisa la garanayey mushtaq baa lagu awile macluum waa is mafcuul midka saddexaad waxa wey mushtaq lagu awilayo waa dhu oo bimacnaa saaxib ah dhu oo bimacnaa saaxib ah wuxuu noogu miaaliyey marartu birajuli dhi maalin marartu ficl faacil birajulina mara lagu tacalujinaya dhi waa nactu lirajul dhi mudaaf maalin mudaaf ilih marka waxay nacti ka tahay rajul bay nacti ka tahay waxaa lagu awilaya macnaa saaxib baa lagu awilaya waa mushtaq ah saaxib waa mushtaq marka dhida waa ismi jaamid laakiin mushtaq baa lagu awilaya midka afaraad waxaa weeye waa ismiga la nisbeeyey oo meel loo tiiriyey waxaa loo tiri ama qabiil ha noqdo ama makaan ha noqdo ama magaalo ha noqoto ama qarya ha noqoto wuxuu noogu miaaliyey marartu birajulin dimashqiyin marartu birajulin dimashqiyin intaa war waadix weeye dimashqiyin waxay sife ka tahay rajul bay sife ka tahay majruun wa calaamu jari kasratu daahirati calaa aakhirihi dimashqigaasi marka isagu waa ismi jaamid ah dimashqa waa magaalo magaceed waa jaamid waxaa lagu awilayaa mansuubun almansuubu ilaa dimashq loo nisbeynayey dimashq loo nisbeynayey waxaa lamida bu sheekhu yihi oo almuawal bimushtaq soo gudagelaya jumladii baa soo gudagelaysa jumladii ayaa soo gudagelaysa jumladaas marka noqonaysa nactiga noqonaysa waxay nacti u noqonaysaa maxaa yeelay yani mufrad baa lagu awilaya mufrad ayaa lagu awilayaa mar hadday saa tahay yani nacti bay noqonaysaa sida mithaalku ina siiyey wاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah wاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah wاtaquu laba xarfu caطfin itaquu ficl amr wawun waa faacilkii yowmana mafcuulkii wey turjacuuna waa ficil mudaaric oo mukayru siiqa ah wowna waa naay faacilkii fiihi jaariya majruurkaas turjacuuna lagu tacalujinayaa ila llahina waa lamid iyaduna waxaa lagu tacalujinayaa turjacuuna lagu tacalujinayaa marka shaahidku waxaa weeye turjacuuna jumladaas wey jumladaas waxay dhacaysaa fii maxali nasbin صifaة lyowm yowmkaasoo turjacuuna fiihi ilى اllah idan waa jumlo nacti dhacday wey waxaa lagu awilaya mfrad waxaa lagu awilaya wاtaquu yowma raajiciina fiihi ilى اllah turjacuun macnaa raajiciin baa lagu awilaya mfrad ah mfrad ayaa markaasi lagu awilaya marka shuruudooda waxaa ka mid ah ismiga la nactiyeynayo waa inuu mfrad yahay waa inuu ismi nakira waa inuu yahay ismiga ka horeeya ismi markaa nakiro ah waa inuu yahay ismiga markaa lagu nactiyeynayo waxaa ka mid a waxyaalaha nactiga noqonaya masderka ka mid a ah. masderku waxaa loo yaqaanaa mushtaqun minhu baa la yidhaahdaa waa kii wax laga soo dhambelanayay almushtaqu minhu sarfiga wuxuu ka waramaa mushtaq iyo mushtaqun minhu almasder marka waa mushtaqun minhu waa kii wax laga soo dhambelanayay wey waa aslu mushtaqaat marka waxaa laazim ah masder wax lagu lagu nactiyeynayo waxaa laazim ah in loo laazimo ifraad iyo tadkiir wanaacatu bimasdari kaiira faltazamu ifraada wاtadkiira malig wuxuu waxay markaasi ku nactiyeeyeen masder bay in badan wax ku nactiyeeyeen oo nact bay ka dhigeen masderkii faltazamu ifraada wtadkiira waxayna u laazimeen ifraad iyo tadkiir bay ulaazimeen ifraad iyo tadkiir ayay u laazimeen maxaa yeelay masderku lama tasniyeeyo lamana jamciyo labana taniifiyo asal waxaa u ah inuu noqdo eh, ifraad mudakerna noqdo ayaa asal u ah marka lamana jamciyo lamana tasniyeeyo lamana taniifiyo tusaaluu sheekuna siiyey marartu birajulin cadli marartu ficl wa birajulina waa jaariyo majruur eh, maraa lagu tacalujinaya cadlin waa sifo cadlin waa sifo oo rajul baa laga sifaynaya rajulkaasoo cadlin shaahidku waa cadlin waxaa loo laazimay ifraad iyo tadkiir waxaa la mid ah bimraati cadlin marartu bimra'atin baan soo maray imradaasoo cadlin cadilad ah marka cadlin waa naactu imraa wa naactu majruuri majruur wa calaam jari kasratu aahiratu ala aakhirihi wa birajulayni cadlin marartu waxaan soo maray birajulayn baan soo maray rajuleynkaasoo cadlin cadlin wuxuu nacti ka yahay rajuleynkaas birajulayn waa jaari majruur waa musane marada hora lagu tacalujinaya cadlina waa sifo rajuleynka ayaa laga sifaynaya marartu brijaalin brijaalin jaari majruurka mara lagu tacalujinaya cadlina waa nacti ama sifo rijaal baa markaa laga sifaynaya ama laga nactiyeynaya ayib haddaba meesha waxaa yaala iyadoo mufrad wax laga nactiyeynayo mudakar ah ayadoo markaasi mufrada muanasa wax laga nactiyeynayo ayadoo musane wax laga nactiyeynayo ayadoo jamac wax laga nactiyeynayo intuu meesha way yaalaan laakiin nactigii waxaa loo laazimay ifraad ayaa loo laazimay intuba ifraad ayaa loo laazimay birajulin cadlin bimra'ati cadlin birajulayn cadlin birijaalin cadlin lama oran birajulin cadlin wa bimra'ati caadilatin wa caadilayni wa birijaali caadiliina lama oran ifraad iyo tafkiir ayaa loo laazimay inuu nacti noqdo waa samaaci qiyaas maaha inuu masderku yani markaa nacti u noqdo qiyaas maahan waa samaaci laakiin waa fara badan yahay wanacatu bimasderin kaiira in badan ayay markaa wax ku nactiyayeen wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wاlmuraad bاlmuawali bاlmushtaq almuawal bاlmushtaq waxaa loo jeedaa ismu ishaarati baa loo jeedaa ismu ishaara naxwu marartu bizaydi haada marka waa la awilaya almushaaru ilayh baa lagu awilaya was mawsuul weeyaan naxwu marartu bizaydin baan soo maray aladii zayd kaasoo qaama istaagay almacluumu qiyaamu baa lagu awilaya waduu baa markaas lagu awilaya duu ka mid ah duudaas macnaa saaxib ah naxwu marartu birajulin baan soo maray rajulkaasoo dii maalin ay saaib maalin saaxib baa lagu awilaya wa asmaaء naصb weyaan ismu naصb ismigi la nisbeeyey naxu maratu birajuli dimashqiyi ay mansuubu ilaa dimashqa wa min dalika aga waxaa kamid a ah, jumlatu baa kamid ah kaa mushtaq lagu awilayo waxaa kamid ah jumla ka mid ah wa sharطu اmancuuti mancuut shardigiisa biha biljumla lagu nactiyeynayo waxaa weeyaan an yakuuna nakira mancuudku wa inuu nakiraya mancuudku wa inuu nakiraya maxaa nakira loo shardinayaa liannaha fii xukmi nakira maxaa yeeley jumladu xukm nakiro ayay leedahay maxaa yeeley mufrad nakira lagu awilaya mufrad nakir ah ayaa lagu awilaya maadaama mufrad nakira lagu awilayo eh, ismiga hore inuu macrifo noqdo lama rabo waayo waa iskhilaafayaan naactigii mancuudkii macrifo iyo markaa nakira isku khilaafayaan ayadaa markaa fi xukmi nakira taalla nakirana waa lagu awilayaa idan mancuudku waa inuu nakira noqdaa naxu wataquu yowma turjacuuna fihi il waa yowman taa weeyaan mancuudkii ah turjacuuna waa jumladii nactiga dhacaysa wey wlmasderu masderna kadalik kaasuu lamid yahay kaasuu lamid yahay masderkuna oo markaasna nacti buu noqonaya wyلزم waxaa laazimaya ifraadhu mfradnimadiisa wa tadkiiruhu tadkiirkiisa ifraad iyo tadkiir ayaa loo laazimaya taqulu marartu birajuli cadli shaahidku waa cadliga wey ifraad iyo tadkiir baa loo laazimay iyadoo markaa hal nin laga sifaynayo wa bimra'atin cadlin taa marka iswaafaqsanya wa bimra'atin cadlin imra'o muanasa laga sifaynaya cadlina mufrad mudakra laga dhigay wa birajuleyni cadlin cadlin wuxuu sifo ka yahay rajuleyn oo misano ah ifraad iyo tadkiir baa loo laazimay wa marartu birijaali cadlin birijaali cadlin yani waxa wey cadlin wuxuu sife ka yahay rijaal oo jamac ah ifraad baa loo laazimay tadkiir wanactu nactigu yatbac wuxuu raacayaa wuxuu ka raacaya almancuuta mancuudka fii rafcihi rafcuu ka raacaya wa nasbuu ka raacaya wa khafdihi ka raacaya wa tacriifi buu ka raacaya wa nactigu mancuudka wuxuu ka raacaya xagga rafcada bimacnaa waa craabti wey saddexdii mid ka mid ah rafco nasbo khafdo tacriifi tankiirna mid buu ka raacaya intaa waa la ogolyahay xagga icraabta mid buu ka raacaya xagga macrifo iyo nakirada mid buu ka raacaya intaas waadix wey uma in rafaca damiira mancuut uma in rafaca haddii uu rafciyo damiir almancuuti mancuudka damiirkiisi damiirkii almustatira fiihi ku qarsoona nactiga tabica wuu raacaya nactigu ku mancuudkii buu raacaya aydan lagu noqonya fi tadkiiri tadkiirku ka raacaya wa taaniihi buu ka raacaya wa fii ifraadihi buu ka raacaya wa tatniyatihi buu ka raacaya wa jamcihi buu ka raacaya taquul waxaad ohanaysaa qaama zaydu alcaaqilu qaama waa ficil maad zaydun waa faacilkii alcaaqiluna waa nactu lizayd wa nactu marfuuci marfuucu calaamatu rafcihi damat ظaahiraة calى aakhirihi wa ra'aytu zayda alcaaqila alcaaqila waa nactu lizayd wa nactu mansubi mansubu calaamatu nasbihi fadxatu ظaahiraة calى aakhirihi وmarرtu بزaydi alcaaqili alcaaqil wa nactu لزayd wa nactu اmajruuri majruur وcalaam jari kasraة ظahirat calى akhirihi وjaءat hindu alcaaqilaةu hindu waa faacil alcaaqilaةu wa nactu hind wa nactu marfuuc marfuuc waraأytu hinda alcaaqilata alcaaqilata waa nactu hind wa nact mansubi mansuub marartu bhindin hind alcaaqila waa nactu hind wa nactu majruuri majruur wa jaءa rajulu caaqilu ja marka intaasi waxay isku waafaqeen macrifo qeybta horena mudakar ayuu ahaa qeyb dambena muanas ayuu ahaa qeybta hore mancuudka wuxuu ahaa mudakar qeyb dambena mancuudka wuxuu ahaa muanas labaduba waxaa ka dhexaysa inay macrifo ahayeen mancuudkuna macrifo oo markaasi mar noqonaya markaasi mufrad mar musano noqonaya ayb marna jamc noqonaya ayuu markaa inoo mithaalinaya و jaءa rajulu caaqilu caaqilu wa nactu lirajul wa nactu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu dahirat calى akhiri waraأytu rajula caaqila caaqila wa nactu lirajul wa nactu mansuubi mansuub وmarartu birajuli caaqili caaqila nactu lirajul wa nactu majruuri majruur wa jaءa zaydaani alcaaqilaan alcaaqilaan wa nactu lizaydaan wa nactu marfuuci marfuuc wcalaamatu rafci alif niyabata can dam lanhu musanى ka hora musanى ka dambana musane waraأytu zaydayni alcaaqilayn wa nactu lizaydayn وmarartu bزaydayni alcaaqilayni raأytu zaydayni waa isagoo nasbisan oo nasb ka raacay وmarartu bزaydayni waa isagoo markaa jar ka raacay weye wa jaءa zaydan alcaaqilaanna waa isagoo ka raacay alcaaqilaan iyo alcaaqilayn iyo alcaaqilayn marna wuxuu ka raacaya rafcaha marna nasba marna jaruu ka raacaya wa jaءa zaydun alcaaqiluun ja waa ficil maad zaydun waa faacilki alcaaqiluuna waa nact waraأytu zaydina alcaaqiliin الcاaqل و nعت لزayd maنصوب maنصوب cلاamaة نسب الyاء لأنه جمع مذkر sاlم وmarرت bالزaydيna الcاaqل nعت لزayd لزaydين maنصوب cلاamaة نسب الyاء لأنه جمع مذkر sاlم وجاءت الهindاni الcاaqلتاn cاaqلتاn waa nعت الhind rafcuna ka raacaya oo alifta ah رأytu الhindayn الcاaqلتayn wuxuu ka raacaya musananimada iyo macrifanimada iyo muanasnimada wa bilhindayn alcaaqilatayn waa lamid wa jaءa alcaaqilaat waa jamc jamcnimo ka raacay macrifanimo ka raacay ayib rafcadu ka raacay wa raأaytu alcaaqilaati alcaaqilaat hinda wuxuu ka raacay macrifanimada jamcnimada iyo kasranimada kasraha saaran ka hore wa marartu alcaaqilaat waa lamid yani wuxuu ka raacaya caaqilaat hind bilhindaat xagga macrifada iyo agga markaas jamcnimada iyo agga markaa kasra ayuu ka raacaya yani khulaasadu waxay tahay halkan ka warramaya sheikhu raximah ullah nactiga in laba loo qaybiyo xaqiiqi iyo sababi ayaa loo qaybinaya wuxuu inoo soo hormariyey nactiga xaqiiqiga ah nactiga xaqiiqigaa ah, waxaa la yidhaahdaa nactigu mancuudkiisa toban bu afar ka raacaya baa la yihahdaa nactigu hadduu xaqiiqi yahay nactigu mancuudkiisa toban ayuu afar ka raacaya tobankaasi saddex waa ku icraabta wey rafcadii nasbadii khafdadii saddexna waa ifraad taniyo jamac iyo macrifo iyo nakiro tadkiir iyo taaniif waa tobantaas xaalatul icraabkii waa saddex baa ka soo baxaya mufrad iyo musana jamac saddex baa ka soo baxaya macrifo iyo nakiro labaa ka soo baxaya tadkiir iyo taaniifna labaa ka soo baxaya waa toban tobankaas afar ka midoo ka hora ku sugan ayuu ka dambana ka raacaya afartu maxay noqon karaan afartu waxay noqonayaan ka hore xagga craabta midun buu haysanaya suurtagal maaha kaa hore inuu marfuuc mansuub majruur fi anin waaxid noqdo suurtagal maaha midun buu qaadanaya iraab saddexda mid buu ka yeelanaya ko ifraad iyo taniya jamcna mid buu ka yeelanaya suurtagal maaha inuu hal mar wada noqdo eh, mufrad muhana jamc mid buu ka qaadanaya halkaas waa labo xaggii macrifey nakirana mid buu ka qaadanaya waa saddex xaggii tadkiirkii taariikhkana mid buu ka qaadanaya afartaas ka hore ku sugan ayuu ka waafaqaya afartan toban bay ka mid yihiin guud ahaan marka miaal kasta nactigu markuu xaqiiqi yahay nactigu mancuudkiisu wuxuu ka raacaya tobankaas ayuu marka afar ka raacaya yani afar hore ku sugan toban afar ka eh, ka hore ku ayuu ka waafaqaya xaqiiqi goormaa la ohanaya nactigan waxaa la ohanaya nactigu waa markuu rafcisanayo damiir mustatira oo mancuudka u noqonaya kaas waa loo yaqaan nactun xaqiiqiyu kaasaa la yidhaahdaa sida qaama zaydu alcaaqilu alcaaqilna atigaas waa xaqiiqi toban shay afar ka mid ah oo ku sugan zayd ayuu alcaaqil ka raacaya waayo waa xaqiiqi xaqiiqi inuu yahay ma deliil waxaa daliil u ah damiir buu rafcisanaya alcaaqil oo huwa ah oo zayd u noqonaya alcaaqil damiir buu rafcinaya zayd u noqonaya haddaba afar buu ka waafaqay zaydka hore saddexda calaamatood craabka mid buu ka haysta oo rafco ah xaggii mfrad muhana jamcna ifraad buu ka haystaa xaggii macrifo nakirna macrifuu ka haystaa tadkiiri taaniisna mudakar buu ka haystaa afartiiba marka dambana ayaa laga helayaa qaama zaydun alcaaqilu waa sigoo rafcisan raأaytu zayda alcaaqila waa sigoo nasbisan craabta masbitay inta kale waa intii hore wey oo waxaa weeyaan macrifanimadii mufradnimadii macrifanimadii iyo markaasi mufradnimadii mudakarnimadii iyo nasb meeshii rafcadii wuxuu ku bedeshay nasb buu ku bedeshay bizaydin alcaaqilina jer buu ku bedeshay inta hore way ka siman yihiin wajaad hindun alcaaqilatu waxay ka waafaqaysaa afar ku suganta hore bay yani markaas ka waafaqaysaa afartaas waxa wey taaniif iyo tacriif iyo calaamatulcraab oo rafco ah iyo ifraad afartaasoo kusoo hindo bay alcaaqilatu ka waafaqaysaa wa hinda alcaaqila craabki baa isbedeshay inta kale way joogaan marartu bhindin alcaaqilati craabki baa iskhilaftay jer isku khilaaftay yan waxaa weeyaan inta kale way joogtaa wa jaءa alcaaqilaan kana inta kale waa sidii oo xagga macrifanimadii way ku sugan tahay macrifo kale macrifuu haystaa xagga markaasi tadkiir iyo taaniina mudakar buu haystaa xagga ifraad iyo tatniya jamcan tatniyu haystaa xagga markaasi rafcadana alaabtan rafcu ka haystaa marka afarta kusugan ka hore ayuu alcaaqilaanna ka waafaqay ka hor marfuuc ka marfuuc wara'aytu zaydan alcaaqilayn ka hor waa nasbisan yahay inta hore way joogaane nasbun markaa isu bedelay ka waa la nasbiyey wamarartu bizaydayni alcaaqilayn kasra ayuu markaa isku bedelay wa zaydun alcaaqiluun waxaa isbedelay maanta ka hore wuxuu haystaa macrifo calaamat icraabkana rafcuu haystaa jamac buuna yahay waana mudakar afartii baa laga waafajiyey alcaaqiluun wara-aytu zaydiin alcaaqiliina waxaa isbedelay un xaggii markaasi icraabti baa isbedeshay oo meeshii rafcadii baa lagu bedelay nasbe lagu bedelay wamarartu bizaydiin alcaaqiliin nasbihii baa marka waa lagu bedelay jar lagu bedelay وجاءت الهindاn الcاaqلتاn وraأyت الhindayn الcاaqلتين وmarرtu bالhindayn الcاaqلتين waa kii aan hore usoo marnay oo kalu la mid yahay jaءa زaydan alcاaqilاn lakin waxay isku khilaafsan yihin basa xagga tatniyada oo mancuudka tatniyu haystaa lakiin xagga tacriifka xagga icraabta xagga markaa taniyada way iska waafaqsan yihiin lakin waxay isku khilaafeen muanath iyo markaasi mudakr bay isku khilaafeen marka alhindana alcaaqilatan waa iyagoo rafcisan rafca iska waafaqay alhindayn alcaaqilatan iyagoo nasba iska waafaqay bilhindayn alcaaqilatayn iyagoo iska waafaqay yan markaas waxa weyan jar wa alhindaatu alcaaqilaatu wa alhindaati alcaaqilaati wa bilhindaati alcaaqilaat kana waxay iska waafaqeen caaqilaat iyo hindaat waxay iska waafaqeen xaggii icraabta rafca iska waafaqeen xagga ifraad iyo jamac iyo musanana jamac ba iska waafaqeen tacriif iyo tankiir tacriif ba iska waafaqeen taaniif iyo tadkiirna taaniif ba iska waafaqeen marka afar ka hore ku sugan ayuu maka damba laga helay waa intaas weeyaan wanactu nactugu yatbacu wuxuu raacayaa almancuuta mancuudku raacaya fii rafcihi rafcuu ka raacaya wa buu ka raacaya wakafdi rafcaha waa godaalka nasbuhuna waa kordhiga wey khafduhuna waa hoos weeyaan wa tacriifi tacriif buu ka raacaya wa karnimo iyuu ka raacaya uma in rafca hadduu rafciyo huwa nactigii damiirmancuuti ka lamactiyeeyaha ka la nactiyeynayo damiir u noqonaya hadii uu rafciyo damiirkii almustatira fiihi nactiga ku qarsoonaa tabica wuu raacaya nactigu hu mancuudka ayuu raacaya ayada lagu noqoya fi tadkiiri mudakarnimu ka waafaqaya wataniisi muanasnimo wa fii ifraadihi ifraad iyo wa taniyati muanas iyo wa jamcihi taquul waxaad ohanaysaa qaama zaydun alcaaqilu wa zaydin alcaaqila wa marartu bin zaydin alcaaqili hindun alcaaqilatu wara-aytu hindan alcaaqilata wamarartu bihindin alcaaqilati jaءa rajulu caaqilu wara-aytu rajula caaqila wamarartu birajulin caaqilin wa jaءa zaydan alcaaqilaan wara-aytu zaydayn alcaaqilayn wamarartu bizaydayn alcaaqilayn وجاء رaجuلaaنi cاaqلaan وraأytu rajulayni cاaqلayn وmarartu برajuلayn cاaqلayn yaعni wax kale maahan waa waxay isku waafaqeen oo nakira bes yani xaggii craabtii waxay iska waafaqeen rafca iska waafaqeen xaggii markaasi mfrad iyo musan jamcna musana iska waafaqeen xaggii xaggii tadkiir iyo taaniisna tadkiir bay iska waafaqeen xaggii tadkiiri taaniis tadkiir bay iska waafaqeen xaggii macrifa nakirana nakira iska waafaqeen marka mar wuxuu inoo mihaaliya iyagoo wada rafcisan marna iyagoo wada nasbisan marna iyagoo markaasi wada jaran ayuu marka inoo mihaaliyey ayb wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى wa jaءat alhindaani alcaaqilataan waraأytu alhindayn الcاaqilatayn marartu bاlhindayn الcاaqilatayn wajaءa alhindaat الcaaqilaat waraأytu اhindaat الcaaqilaat marartu bhindaat الcaaqilaat wain rafaca nactu nactiga haddii uu rafciyo alisma daahira isma daahir ah aw idamiir albaariza uu rafciyo lam yuctabar la tixgelin mayo xaalulmancuuti mancuut xaalkiisa la tixgelin mayo fi tadkiir xagga tadkiirka iyo wataaniisi iyo wlifraadi lagu tixgelin mayo iyo wataniyati taniye lagu tixgelin mayo iyo wاljamci bal yucطى waa la siinaya anactu nactigii xukma اficli ficil xukumkiisa la siinaya fain kaana haduu yahy faacilhu muanaan muana haduu yahay unua waa tanaysanaya wain kaana haba ahada almancuutu bihi ka wax laga nactiyeynayo mudakera mudakr ba noqdee wain kaana faaciluhu haduu yahay mudakerana faacilku mudakr dukira waa la tadkiirinaya wain kaana almancuutu bih muanaa mancuutku muana ba noqdee wayustacmalu waa la isticmaalaya bilafdi ifraadi baa la isticmaalaya walaa yusana lama tasniyeynayo walaa yujmacu lama jamcinayo taquul waxaad ohanaysaa jaaa zaydu alqaa'imatu umuhu wajaad hindu alqaa'imu abuuha وتقول مررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوها ومررت برجلين قائم أبوهما ومررت برجال قائم آباؤهم إلا أن سibويه halka shek wuxuu noo sheegaya raximah الlah nactiku hadduu noqdo sababi sababi daabitkiisu muxuu yahay xaqiiqi waan soo aragnayo nactigu damiir buu rafcisanayaa damiirkaasna wuxuu unoqonayaa mancuudka ayuu unoqonayaa halkan wuxuu noo sheegayaa nactigu hadduu yahay sababi daabitkiisu muxuu yahay daabitkiisu waxaa weeyaan waa in nactigu uu rafcisto ismi daahira ama damiir baariza inuu rafcisto waa mithaalada sheekhu inoo soo wada weeyaan arrinku saa hadduu noqdo sheekh wuxuu leh raximah اllahu tacala lam yuctabar xaalu lmancuuti fi اtadkiiri wاtaaniiثi wاlifraad wاtathniyati wاljamci dhankaa la eegi mayo yacni tobankii aan soo sheegay waxa la ohanayaa shan ayuu laba ka waafaqaya baa la ohanaya shan ayuu laba ka waafaqaya shantu maxay yihiin waxa way xagga icraabta saddex sooma icraabto rafco iyo nasbo iyo khafdo mid buu ka waafaqaya xaggii tacriifka iyo tankiirkana mid ka waafaqaya bas maxaa soo haray shan baa soo hartay xagga mufradnimada musananimada jawacnimada ifraad ayuu laazimaya xagga taaniifka iyo tadkiirkana faacilka loo eegaya faacilkasa la eegaya yani maqsuudku waxa weye nactiga meeshia nactigu hadduu sababi noqdo daabitkiisu waxa weye ismi daahiru rafcistay ama damiir baaris rafcistay nactiga dambe mancuudkaasi shan arimood laba ka mid ah oo kaa hore ku sugan ayuu ka waafaqaya shantaas maxay yihiin saddexdii calaamatulicraabka alrafcu wاlnasbu wاlkhafdu mid buu ka waafaqaya mid ka midoo mancuudka ku sugan ayuu kan ka waafaqaya kaasi waa kow xaggii macrifada iyo nakiradana kaa hore waxa uu haysto ayuu kan ka waafaqaya tobankii aan xaqiiqiga u sheegnay maxaa soo haray marka waxaa soo haray xaggi ifraadka tasniyada jamaca mufradka iyo muanafka shantaas nactigu marka uu yahay sababi lama tasniyeeyo lamana jamciyo ifraad baa loo laazimaya ifraad baa loo laazimaya kow maxaa soo haray xaggii taniifka iyo tadkiirkana waxa uu rafcistaa la eegaya hadduu muanaf noqdo wasfigiina muanaf baa laga dhigaya nactigiina muanaf baa laga dhigaya waxa uu rafcisto hadduu mudakar noqdona wasfigii mudakar baa laga dhigaya mihaalkaad ku fahmaysaa miaalkuna siiye waxa wey jaaa zaydu alqaa'imatu umuhu wey miaalku sheekuna siiyey jaaa zaydu alqaa'imatu umuhu alqaa'imatu umuhu zayd iyo qaa'imatun waxay iska waafaqayaan shan arimood laba ka mid oo ku sugan zayd ayuu qaa'im ka waafaqaya shantaas maxay yihiin xaggii calaamatu icraabkii imisay ahaayeen saddex mid ka mid oo haystaa zayd oo atee rafco taaba ku waafaqaya adiga arkaya qaa'imana waa la rafciyey kaba ka waafaqaya wuxuu kaba ka waafaqayaa xaggii macrifada iyo nakirada zayd muxuu haystaa macrifo kana waa la macrifo al baa lagu macrifeeyey ka horna calam bu ahaa kana al baa lagu macrifeeyey labadaba ma iska waafaqayaan bas maxaa soo haray waxaa soo haray xaggii ifraadka tatniyada jamaca taaniifka tadkiirka shantaas soo harta soo maha saddexda hore oo ah ifraad tatniyo jamac ifraad buu laazimaya nactigu maadka muxuu laazimaya ifraad laa yuhana walaa yujmac maxaa soo haray xagga taaniidka iyo tadkiirka waxaa loo eegaya waxa uu rafcisanayo waxa uu rafcisanayo hadduu mudakar noqdo nactigiina mudakar ka dhig waxa uu rafcisanayo haduu noqdo muanath nactigiina muanath ka dhig intaa mayla fahamteen hadda marka aan mithaalka ku eegno jaءa zaydu alqaa'imatu umuhu zayd iyo qaa'ima laba shay bay iska waafaqeen bes xagga icraabta wa iska waafaqeen ko waxay kaloo iska waafaqeen aggii xaggii macrifanimadii sax ifraad taniye jamac qaa'ima maxaa loo laazimay ifraad sax aggii tani xaggii taaniifka iyo tadkiirka bal haddaan eegno qaa'imatun muanas mso mudaker waa muanas limaada xaggey ka heshay waxay rafcistaan la eegay oo muxuu yahay umuhu baa faacilkiisi ah hadduu mudaker noqon lahaana maxaa laga dhigi lahaa mudaker baa laga dhigi lahaa halka waadx soo maha marka inta waa inaad fahamtaan xagga icraabta iyo agga iyo xagga tadkiirka iyo eh, xagga icraabta iyo xagga macrifada iyo nakirada ka hore nactigu mancuudkiisu ka waafaqaya hadduu sabab yahay eh, laakin wuxuu ku saabsan ifraad tasniya jamac ifraad baa loo laazimaya xagga taaniifka iyo mudakerkana waxa uu rafcistaan la eegayaa hadduu mudaker noqdo mudaker ka dhig nactigii hadduu muanis noqdo muanas ka dhig nactigii waadx soo maha misaalada marka sheeku noo sheegay ayaad ka fahmaysaa misaalada ka hor waxa weye jaءa zaydu alqaa'imatu umuhu ja ja waa ficil maadi zaydna waa faacilkiisii alqaa'imatu waa nactu lizayd alqaa'imatu waa nactun lizayd wa nactu marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi damatu dahrat calى aakhirihi umuhu alqaa'imatu umuhu waa faacilu qaa'ima faacilkeedu marfuuc calaamatu rafcihi damatu dahrat calى aakhirihi marka qaa'imatun iyo umuhu hal shay ba iska waafaqeen oo ah inay yihiin muana ifraad baa qaaima loo laazimay weligii ifraad buu laazimaya qaaim iyo zayd waxay iska waafaqeen xagga icraabta iyo xagga macrifnimada waa intaas wey wajaءat hindun alqaa'imu abuuhaa qaaim iyo hindun waxay iska waafaqeen xagga icrabta iska waafaqeen ko maxay kaloo iska waafaqeen xaggii macrifnimada sax haddaba aan eegna xaggii ifraad iyo tatniya jamc qaaim muxuu haystaa ifraad sax xaggii taniidka iyo tadkiirka aan eegno qaai mudakr somanas waa mudakr limaada lanna waxa rafcisa abuuhaa ayaa muxuu yahay ayaa mudakar ah waadxe sooma ka ku xiga marartu birajulin qaa'imati umuhu marartu ficil waa faacil birajulin jaariya majruurka mara ku tacaluji qaa'imati waa nacti umuhuna waa faacilkii qaa'ima qaa'imati rajul waxay ka waafaqday laba arimood xagga nakara ka waafaqday ko waxay kaloo ka waafaqday xagga icraabta xagga ifraadka iyo tadkiir jamc maxaa loo laazimay ifraad ayib xagga ta'niidka aan eegno iyo tadkiirkii maxay rafcisatay muanas soo maha umuhu ah waa la taaniifiye qaa'imatin baa la yidhi waadixi soo maha wa bimra'atin qaa'imin abuuhaa marka qaa'imin yan waxa wey abuuha maadaama uu yahay mudakar qaa'imna mudakar baa laga dhigay wa marartu birajulayni qaa'imin abuuhumaa marartu birajulayni qaa'imin abuuhumaa qaa'im iyo rajulayn maxay iska waafaqeen raabtii iyo nakiradii saas ma ifraad taniya jamc maxaa loo laazimay ifraad xagga markaan eegno tadkiir iyo taaniif lafdigiis maanta muxuu yahay qaaim mudakr sababtu maxay tahay lanna lafdiga faacilka marka mudakar ah wamarartu birijaalin qaaimin aabaauhum birijaalin qaaimin aabaahum qaaim iyo rijaal waxay iska waafaqeen xaggii nakirada iyo xagga craabta ifraad baa loo laazimay xaggii taniyadii jamc iyo ifraadka ifraad baa loo laazimay xagga mudakrnima aan eegno jamcu waa mudakr qaaimna mudakr baa laga dhigay waadix aan umalaynaya waadix wey wain rafca haddii uu rafciyo annactu nactigii alisma daahira isma daahir haduu rafciyo aw damiir albaarisa damiir baaris hadduu rafciyo lam yuctabar latix gelin mayo xaalulmancuuti mancuudka xaalkiisa la nactiyeeyaha xaalkiisa la eegi mayo fi tadkiiri tadkiir lagu tixgelin mayo iyo watani taaniis iyo walifraadi mufradnimo watasniyati tasniyanimo iyo waljamci jamc intaa midna la eegi mayo la tixgelin mayo tadkiirkii taaniifkan waxaa loo eegaya waxa u rafcistaa loo eegaya ifraad iyo tasniya jamcna maxaa loo laazimaya ifraad baa loo laazimaya bal yucطى waxaa la siinaya annactu nactigii xukma اficli ficilka xukunkiisa la siiyaa oo haddii ficilku ficilku weligii ifraad buu laazimaa daraba w weliga waa daraba weligii ifraad bu laazima lama tasniya lamana jamciyo ko waxa uu rafcisanaya la eega xagga taaniidka tadkiirka hadduu muanas noqdo faacilku ficilku waa la taaniifiyaa qaamat hindun hadduu noqdo rajulna qaama rajulu marka dhankaa marka laga eego nactiga sababiga ah wuxuu la mid yahay ficilku la mid yahay waayo ficilku ifraad buu laazima nactiguna ifraad buu laazimaya ficilku faacilkiisaa la eegaayo faacilku hadduu yahay muanas ficilka calaamatanis baa lagu daraa faacilku haduu yahay mudakarna ficilkii waa laga reeba calaamataaniskii marka dhankaa marka laga eego ficilku la mid yahay bal yucطaa waa la siinaya nactu nactigii xukma ficli ficilka xukunkiisaa la siinaya fain kaana faaciluhu nactigan meesha yaala faacilkiisu hadduu yahay muanaan unitha nactigiina waa la taniiinaya wain kaana mancuutu bih kalan lagu nactiyeynaya ha noqdo mudakaran ba ha noqdee wain kaana faacilhu faacilkiis hadduu noqdo mudakaran dukira nactigi waa la tadkiirinaya wain kaana mancuutu bih kan lagu nactiyeynaya haba noqdo muanaa muana ba ha noqdee wayustacmalu waa la isticmaalaya bilafdi ifraadi lafdi ifraad baa la isticmaalaya walaa yusna lama tasniyeeyo walaa yujmacu lama jamciyo taqul waxaad ohanaysaa jaaa zaydu alqaa'imatu ummuhu zayd waa faacilkii qaa'imana waa nacti ummuhuna waa faacilu qaa'im marka lafdiga waa lataniiثiyey umuhu waa muanah ah waa markaa faacilkiisi ah wajaad hindun alqaa'imu abuuha alqaa'imu waa nactun lihind alqaa'im waa nactun lihind abuuha qaa'im marka waa mudakr baa laga dhigay lianna faacilka marka wuxuu noqday mudakr waa la tadkiiriyey wa taqul waxad ohanaysaa marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo qaa'imata umu hoyadii ay taagantah marka qaaimatin maanta waa la taaniiiy lana faacilkiis baa muanas ah imraatin baa soo maray imraadaasoo qaaiman abuuha aabaheed uu taagan yahy marka abuuha mudakr baa laga dhigay lana faacilka mudakr wa marartu birajulayni ayaan soo maray rajuleynkaasoo qaaiman abuuhuma aabahood markaasi uu taagan yahay ayib marka yani qaaimin rajulayn baa laga sifaynaya waa la tadkiiriyey lana faacilka marka wuxuu yahay mudakr wa marartu birijaalin baan soo maray rijaal rag raggaasoo qaa'iman aabbaahum aabbayaashood ay taagan yihiin marka aabbaa'uhum waa faacilun liqaa'im marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu cala akhiri waa jamcu tagsiir weeyaan ilaa ana siboohi sheekha siboohi la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi fii ma idaa kaana ismu hadduu yahay ismiga ismiga almarfuucu lagu rafciyey binacti jamcan hadduu yahay kalmithaal akhiir oo kale falaxsanu sida fiican fi nacti nactiga waxaa ku fiican an yujmaca in la jamciyo jamca tagsiirin fa la yihahdo marartu birijaalin qiyaamin aabbaa'uhum marartu birajuli qucuudi hilmaanuhu fahuwa afsaxu kaasaa faseexo badan wuxuu ka faseexo badan yahay min qaa'imin aabaa'uhum wa qaacidin hilmaanuhu biifraad wlifraadu ifraad kamaa taqadama si soo hormartay afsaxu wuxuu ka faseexo badan yahay min jamci tasxiix jamci mudakar saalim buu ka faseexo badan yahay naxu marartu birijaalin qaa'imiina aabaa'uhum wa rajulin qaacidiina hilmaanuhu wuxuu ujeedaa siibaweyhi sheekha la yidhaahdo camar ibnu cuثmaan ba la yihahda abu beshir camar ibnu cuثmaan wsibaweyhi imaamu albasriyiin weya sheekhu nuxaax ayaa la yihahdaa sibaweyhi isagu wuxuu leeyahay marka faacilku uu noqdo jamac jamac markuu faacilku noqdo wasfigan ama nactigan meeshii yaalla faacilkiisu hadduu jamac noqdo qaacidadan soo marna maxay ahayd nactigu in loo laazimo maxay ifraad in loo laazimo sibaweyhi wuxuu le waxaa fiican in laiswaafajiyo oo maadaama uu faacilkii wasfigan faacilkiisu jamac u noqday in wasfigiina jamac laga dhigaa fiican oo la yidhaahdo qiyaamin aabaa'uhum oo aan la odhan qaa'imin aabaa'ahum aan la odhan oo la iswaafajiyo maxay wasfigii iyo marfuuciisi la iswaafajiy saasa afsax ah oo faseexo badan maxay ka faseexo badanta in loo laazima maxay in qaacidada lagu socodsiiyo mutaridka ahayd waxaa ka fiican fi hada almowdic mar hadduu faacilkoodii jamc noqday in markaasi wasfiga jamc laga dhigaa fiican oo faseexo badan taas waa middaas in la ifraadiyo baa faseexo badanoo waxay ka faseexo badan tahay in jamculmudakar saalim laga dhigo jamculmudakar saalim laga dhigo ifraadka ka faseexo badan idan marka waa laba shay marka haddii faacilku jamcu taksiir uu noqdo wasfigiina in jamac laga dhigaa fiican taase afsax ah wasfigii haddii uu noqdo faacilkii hadduu jamac noqdo wasfigii in laga dhigo mufrad wasfigiina maanta waa jamc mudakar saalim weeye waa jamc mudakar saalim in mudakar saalim laga dhigo iyo ifraad laga dhigo mufradnimada faseexo badan nimada laga dhigo ayaa faseexo badan ilaa ana sibwahi sheekh sibwahi la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi fii ma ida kaana ismu ismigu markuu yahay ismigii almarfuucu la rafciyey binacti lagu rafciy jamcan hadduu yahay kalmithaal akhir oo kale weeyaan falaxsanun sida fiican fi nacti nactiga waxaa ku fiican an yujmaca in la jamciyo jamca taksiirin jamcu taksirin in la jamciyo ayaa fiican fa la yidhaahdo marartu birijaalin rag baan soo maray raggaasoo qiyaamin aabbaa'uhum qiyaamin in la jamciyaa fiican wa marartu birajulin baan soo maray ninkaasoo qucuudin khilmaanu caruurtiisu ama inamadiisu ama addoommadiisu ay fadhiyaan marka qucuud in la jamciyo ayaa fiican fa huwa kaasi afsaxu wuxuu ka fasaxa badan yahay min qaa'imin aabbaa'uhum ayuu ka fasaxa badan yahay sabee uga fasaxa badan yahay yacni qaa'imin waa waxay ahayd maadaama wasfigu uu yahay eh, mufrad maadaama wasfigu uu yahay mufrad qaacidu waxay ahayd in ifraadka lagu socodsiiyay ahayd laakiin eh, maanta wuxuu ka dhigtay faacil aabbaa'uhum oo jamca ah. ayuu faacil ka dhigtay aabahun jamc faacil ka dhigtay maadaama faacilkiisu jamc uu yahay maanta waxaa faseexo badan in jamc laga dhigo waصfigii oo la yidhaahdo qiyaamin ayaa faseexo badan wa qaacidin khilmaanuhu biاfraad wlifraadu ifraadku in la ifraadiyo waصfigii kamaa taqadama sida soo hormartay afsaxu wuxuu ka faseexo badan yahay min jamci tasxiix in jamc laga dhigo jamcana jamcu tasxiix uu yahay waxaa ka fiican in mufrad laga dhigo naxwu marartu birijaalin qaa'imiin aabaahum idan mufradku marna asagaa afsax ah marna waa laga faseexo badan yahay wasfiga in la ifraadiyo mar asagaa fasiix ah marna waa laga faseexo badan yahay mar asagaa faseexo badan waa goormaha wuxuu ka faseexo badan yahay in laga dhigo jamc mudakar salim asaga ka faseexo badan in ifraadka wasfiga loo laazimo marna waa laga faseexo badan yahay waa goormaha waa marka laga dhigo in jamcu taksiir laga dhigaa ka faseexa badan in mufrad laga dhigo soo waadix maha marka marna mufradki waa laga faseexo badan yahay marna asagaa afsaxa walifraadu kama taqadama afsaxu asaga ka faseexa badan min jamci tasxiix naxwu marartu birijaali qaa'imiina aabaa'ahum aabaa'ahum qaa'imiin ayaa markaas faacil ka dhiganaysa wa rajulin baan soo maray ninkaasoo qaacidiina hilmaanuhu hilmaanuhu qaacidiin ayaa markaa rafcisanaysa wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى hadihi amhilaة nacti raafic lismi ظaahir haadihi tani amhilaة nacti nacti mihaaladiisa weeye nactigii araafici rafcinayey lismi daahir ismi daahir ah mihaalu nacti nacti mihaalkiisa nactigii araafici rafcinaya lidamiir baaris damiir baarisa qowlka weeyaan jaaanii gulaamu imra'ati daaribatuhu hiya wajaaءatnii amatu rajuli daaribuhaa huwa wajaaanii gulaamu rijaali daaribuhu hum waa kuwii hore un laakiin faacilka maanta wuxuu yahay un damiir bas ah icraabta waxay noqonaysaa jaaanii waxaa ii yimid gulaamu jaa waa ficil maadi yaduna waa mafcuulkii gulaamna waa faacilkii gulaam mudaaf imra'ati mudaaf ilayhi ayib daaribatuhu waxay noqonaysaa nactun ligulaam Eh, daariba mudaf huna mudaaf ilayhi hiyana waa faacilkiisi weeye hiyana waa faacilkii daariba weeye wa jaaatnii amatu rajulin amatu waa faacilkii markaa jaaatnii yaada mafcuulkii weeyaan ama mudaaf rajul mudaaf ilayhi daaribuhaa waa nactu liamah daarib mudaaf hana mudaaf ilayhi huwa wuxuu faacil u yahay daarib ayuu markaa faacil u yahay wa jaaanii rijaalin jaaanii iyada mafcuulkii hulaam waa faacilkii hulaam mudaaf rijalna mudaaf ilayhi daaribuhu waa nactun ligulaam gulaamkaasoo daaribuhu midka garaacaya hum ayagu ay yihiin humna waxay faacil u tahay daarib bay faacil u tahay marka ismigii daahirka ahaa ayun ba waxaa lagu bedelay damiir baaris ah hiya huwa hum markaan eegno damiirka daaribatuhu hiya hiyada markaan eegno waxay waafaqsan tahay daaribatuhu maadaama faacilkii uu muanas yahay ficilkiina daaribatuhu wasfigiina waa la taaniiyey Eh, wajaaatnii amatu rajuli daaribuhaa huwa daarib waxaa laga dhigay mudakar maadaama faacilkiisi uu mudakar yah huwa uu markaa mudakar yahay wajaaanii gulaamu rijaali daaribuhu hum daarib mudakar baan laga dhigay maadaama faacilkii uu markaas yahay jamc mudakar markaasi uu yahay marka intaasna waa misaaladii oo markaas damiir baarisa kuwa horan waxay ahaayeen damiir markaas ism daahir ayay ahaayeen marka khulaasadu waxay tahay wasfigan iyo marfuuciisu waxay iska waafaqayaan xagga ta'niidka iyo xagga tadkiirka iska waafaqaya ifraad baana loo laazimayaa oo lama tasniya lamana jamcinayo wuxuu ka waafaqayaa nactigu mancuudkiisa xagga icraabta iyo xagga nakirada iyo macrifada wa faa'idatuhu faa'idatu annact nactiga faa'idadiisu waxaa weye takhsiisu lmancuuti mancuudka in la khasiso in kaana hadduu yahay nactigu nakiratan naxu marartu birajulin saalixin wa tawdiixuhu waa in la caddeeyo mancuudki in kaana macrifatan hadduu macrifo yahay hadduu macrifo yahay naxwu jaءa zaydun alcaalimu waqad yakun limujarad اmadxi waxaa dhici karta inuu usugnaado nactigu limujarad اmadxi madxi amaan mujarad dhartiran waxba aysan la socon naxw bismi اllahi الraxmaan الraxiim aw limujarad الdami ama uu usugnaado dami iyo dhaleecayn la dhartira wax kalaysan la socon naxw acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim aw itaraxumi naxariis dalab inuu usugnaado nactigu naxw allahuma arxam cabdaka اlmiskiina aw litowkiid uu usugnaado naxw tilka casharaة kaamila halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah اllah waxyaala laga faa'iido nactiga maxaa nacti laga faa'iidaa marka nacti la keenayo maxaa laga faa'iidayaa waxaa laga faa'iidaya ko mancuudku hadii uu yahay haddii uu yahay nakiro takhsiis buu ka faa'iidaya sida mithaalku ina siiyey marartu birajuli صaalixin marartu waa ficl faacil birajulina waa jaari majruur marna lagu tacalujinaya saalixina rajulka laga sifaynaya nin baa sooma ninkaasoo saalixin wanaagsan marka rajul saalix wuxuu ka faaiiday taksiis oo marartu birajulin nin baan soo mar nin oo dhan buu aqbalay nin gaara kuma koobnayn ayu rajul ayuu aqbalayay markii la yidhi saalixin wuxuu ku koobnaa ninka aada soo martay inuu yahay saalix meeshana waxaa ka baxay markaas kii xumaa ninkii xumaa ayaa meesha ka baxay ninkii xumaa ayaa meesha ka baxay waa haddii markaasi uu yahay nactigu hadduu mancuudku yahay takhsiisu mancuud in kaana nactu nakira hadduu nactigu nakira yahay wey hadduu macrifo yahay nactigu siday mihaalkuna siiyey jaaa zaydu alcaalimu zayd baa yimid zaydka alcaalimu caalimkaa caalim muxuu ka faa'iday zayd wuxuu ka faa'iday tawdiix oo tawdiixaas muxuu yahay marka hore wuxuu zayd baa yimid magaalada laba zayd baa jooga labadii mid kasta waa aqbalayay zayd baa yimid ama magaalo dhowr zayd baa ku nool garatay cidda markaas timid inuu zayd yahay laakiin talow zaydka waa kee dhowr zayd ba magaalada joogay waa kee alcaalimo marki la yidhi waxaa caddaaday kii loo jeeday oo waxaa dhici karta inay saddex maala ahaayeen midna uu caalim ahaa midna markaasi kuwa kalena ay ahayen juhalo ay ahaayeen marka alcaalimo markaad tidhaahdo zaydka loo jeedaa caddaaday marka waa tawdiixuhu in markaa la caddeeyo mancuudkii waa hadduu macrifo ahaa macrifo kama faa'iidin macrifo awalba wuu ahaa lakin wuxuu ka faa'iidey in la caddeeyey zaydkan loo jeedo midka uu yahay in la caddeeyey waxaa laga faa'idaa limujarad اmadxi amaan bas looma keen in wax lagu caddeeyo ama wax lagu khasiso ama wax markaasi yani in lagu khasiso looma keenin waxaa loo keenay amaan mujarad madxi sida mithaalkuna siiyey bismi illaahi الraxmaan الraxiim الraxmaan iyo الraxiim labaduba waa nacti ama waa sifo oo allah bay sifo ka yihiin bismi illaah badu waa xarfu jar ismina waa majruuru bilba jaari majruurka marka maxduuf baa lagu tacalujinayaa abtadiu ayib ama aftatixu waxaan ku furfuranayaa ayib ama aakulu ama adkhulu ama akhruju bismi اllaah ism mudaaf allahna mudaaf ileyh araxmaani marka waa nacti waxaa laga nactiyeynaya allah araxiimna waa nacti labaad oo allah markaasi laga nactiyeynayaa marka الرحmن الرaحيم maxaa loo keenay allah markii la sheegay de allah khalaas waa acrف الmacaarif waa calam oma baahna marka tawdiix iyo taksiis oma baahna magaca ilaahay baan waxaa way ku bilaabayaa الرaحmani waxaa loo keenay limujarad اmadxi ilahay in lagu amaano allihii الرaحmani naxariista caamka naxariisanayey ama الرaحmani naxariista ku sifaysnaa sifatu daat laga dhigo الرaحiimi addoommadiisa gaarsiinayey raxmadda cida uu doono addoomadiisa ka mid ah ayib n marka sifatu ficli marka alraxiim iyo araxmaan labadaas sifo waxaa loo keenay lilmadxi ilahun baa lagu sii ammaanayaa alla kaloo lagaga saarayo oo aan raxiim ahayn oo aan raxmaan ahayn ma uu jiro alla kaloo lagaga saarayo ma uu jiro marka waa ammaan ayaa loo keenay waxaa loo keenay limujarad dami dhalaacayn basah wax kale ma tusinayo wuxuu tusinayaa dami acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim acuudu waa ficil mudaaric faacilku waa ana bilaahina jaariya majruurkaasi acuudu baa lagu tacalujinaya min الshayطaani waxaa waa jaariya majruurkaasna waxaa lagu tacalujinaya acuudu الrajiimi waxay sifo ka tahay shayطaan shayطaankii الrajiimi ay اlmarjuum naxariista laga dheereeyey marka shayطaan haddii la yidhi shayطaan oo dhan in naxariista laga dheereeyey wuu ka siman yahay in naxariista ilahi laga dheereeyey marka shayaaطiin kaloo ayagu aan naxariista laga dheeran in laga saarayo macanaheedu maaha waxaa loo jeedaa un in la dhaleeceeyo dhaleecayn un baa loga jeeda bas dhaleecayn limujarad dami dhaleecayn un baa looga jeedaa arajiim taraxum isticطaaf waa طalab raxma in loo naxariisto ayaad markaasi dooneysaa sida allahuma arxam cabdaka almiskiina allahuma asalku wuxuu ahaa yaa allahu ayuu ahaa ya allahu ayuu ahaa xarfu nadihi baa la xadfay waxaa laga soo cod qaatay miimkaasa laga soo cod qaatay miimkaas wuxuu bedel ka yahay yaadii ya allah ya rajul ya allah yadaasi waxay ahayd xarfunada bay ahayd markii meeshii laga xadfay miimkan ayaa laga soo cod qaatay allahuma saasay ku noqoto marka ayib marka waa nida waxaana ku camalfalaya ficil maxduuf ah adcuu adcu llaha bay noqonaysaa maaa nas bay taalla hore waa naga so aragna irxam waa ficla mar faacilku waa damiir anta cabdaka waa mafcuulkii weeye cabda mudaaf kaafkuna mudaaf ileyhi almiskiina waa nacti cabdi baa laga sifaynayaa nactiga haddaba maxaa loo keenay cabdaka qofkaad la khitaabayso la hadlaysid addoonkan wuu kula yaqaanaa addoonaad isla ogeydeen labadiino oo aad isla garanayseen ayaad markaasi yan waxaa weeyaan addoon gaaraad ujeedaa markaad le allahuma arxam cabdaka ilahu addoonkaaga unaxariiso addoon gaar ahaaneed ayaad ujeedaa ayib addoon gaar ahaaneed ayaad markaa naxariista u dalbaysaa marka almiskiina waxaa looga jeedaa un taraxum waxaad u keentay nactigaasi naxariis baad u dooneysaa naxariis dalab ayaa ta marka saasaa loo keenay nactigaas looma keenay taksiis iyo tawdiix toona waxaa loo keenay taraxum baa loo keenay waxaa loo keenaa tawkiid nactiga tawkiid adkayn baa loo keenaa adkayn ayaa loo keenaa macno laga ogaaday mancuudka ayaa lagu sii adkaynayaa sida tilka casharatun kaamila tilka taasi casharatun waa toban ayib waa toban waa warcad toban waa la garanayaa waa tirada isku buuxda kaamilatun baa la raaciyey casharadaas oo kaamilatun kaamil dhamaystiran idan kaamila nactigaasi waxaa loo keenay litawkiid adkayn casharadun baa lagu tawkiidinayaa macno cusub ma faa'iideyneyso macno cusub oo casharada ka baxsan ma faa'iideyneyso waayo cashara marka la yidhaahdo shan iyo lix midna ma aqbalayso waxay aqbalaysaa toban bay aqbalaysaa cashar idan kaamila waa nactun loo keenay adkayn la adkaynayo marka macaanidaas ayaa loo keenaa wa faa'iidatuhu nactiga faaidadiis waxaa weye takhsiisulmancuuti mancuudka in lagu kaso in kaana hadduu yahay nactigu nakirata nakira haduu yahay naxw marartu birajulin baan soo maray ninkaasoo saalixin wanaagsan wa tawdiixuhu waxaa kaloo loo keenaa in lagu caddeeyo mancuudkii in kaana hadduu yahay mancuudku macrifatan hadduu yahay naxw jaaa zaydun alcaalimu tawdiix buu ka faa'iiday caalim marka la keenay waqad yakuunu nactigu inuu sugnaadaan dhici karta limujarad madxi amaan markaa mujarad ah naxw bismi illaahi araxmaan araxiim aw limujarad dami ama dhaleecayn markaasi mujarad ah naxو acuudu biاllahi min الshayطan الrajim arajiimka weeye shayطan baa marka laga nactiyeynaya waa lidami baa loo keenay dhaleecayn aw taraxum naxariis dalab baa loo keenay naxو allahuma arxam cabdaka almiskiina nactigaasi waa litaraxum dalab raxma isticطaaf aw litawkiid tawkiid baa loo keenaa adkeyn naxو tilka casharatun kaamila casharadaasoo kaamilatu dhamaystiran waida kaana hadduu yahay almancuutu kala nactiyeynaya macluuman mid la garanayo biduuni nacti nacti la-aanti baa la garanaya jaaza waxaa banaan fi nacti nactiga waxaa ku banaan alitbaacu itbac waa ku banaan nactiga waxaa ku banaan itbaac walqacu qacina waa ku banaaya wa macna qaci qac waxaa looga jeedaa an yurfaca nactu nactiga in la rafciyo calaa anahu in lagu rafciyo ahaansho uu yahay khabaru mubtadain maxduuf mubtada xadfa khabarkiis aw yunsaba la nasbiyo bificli maxduuf lagu nasbiyo ficil maxduuf ah naxw alxamdu lilaahi alxamiid ajaaz sibaweyhi sibaweyhi wuxuu ku baneeyey fiihi xamiidkaasi aljara jar buu ku baneeyey cala itbaac lagu jaro oo lilaahi baa la raacinayaa alxamdu mahad lilaahi alla usugnaatay sugnaatay alxamiidi waxaa laga nactiyeynaya allihii alxamiidi ay almaxmuud allah baa laga nactiyeynaya wa rafca wuxuu kaloo baneeyey sibaweyhi in la rafciyo alxamiid bitaqdiiri huwa waxaa lagu rafcinayaa huwa in loo soo qadaro oo l huwa alxamiidu wanasba nasbana waa baneeyey bitaqdiiri amdaxu waxaa lagu nasbinayaa in la qadaraya amdaxu amdaxu alxamiida ayuu noqonaya halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala mancuudkii haddii la garanayo nactiba looma baahnaba mancuudka waa la iska garanaya biduun nacti baa la iska garanaya waxaa kugu banaa nactigii itbaac iyo qaطci itbaac waxaa weeye inaad taabic ooga dhigto kaa hore inaad ka nactiyeyso waa itbaac waa raacsiin iyo qaطci oo aad mid madax banaan inaad ka dhigto nactigii qacigu haddaba inoo fasir itbaacu waa kuwii aan soo arkayni weeye oo hadda mihaaladan dhammaantood acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiimi allahuma irxam cabdaka almiskiina tilka casharaة kaamila yani alrajiimi iyo almiskiina iyo kaamila dhamaan itbac baa lagu sameeyey dhammaan itbac baa lagu sameeyey oo mancuudkii ka horeeyey baa la raaciyey xarakadii haysteen waa laga waafajiyey kaas itbaac baa la yidhaahdaa waana sida markaasi asal u ah waxa weeyaan taabic oo dhan in matbuuca iyo waxaa la raacsiinayo in la raaciyo haddaba qaci muxuu yahay qaci waxa weeye ismigaa dambe oo nactigaa in lagu banaa in laiska rafcisto in laiska nasbisto in markaasi eh, la jaro ayaa banaan mithaalku ina siiyey waxaa weeyaan alxamdu lilahi alxamiid xamiidkaasi saddex waj baa kugu banaan saddex waj eh, midka ugu horreya waxaa weeye in allah laga nactiyeeyo lilaahi allaamu xarfu jar allahna is majruurun bilaamu calaamatu jarihi kasratu daahiratu calaa aakhirihi alxamiid nactu lilaah wa nactu majruuri majruur waa itbaac taasi qacu haddaba muxuu noqonayaa wuxuu noqonaya in la yihahdo alxamiida in la yidhaahdo iyo alxamiidu in la yidhaahdo alxamiidu marka la yidhaahdo maxaa lagu rafciyey waa su-aal jawaabtu waxay tahay waa khabar mabtada loo soo qadaraya oo muxuu noqonayaa huwa alxamiidu huwa allah alxamiidu ay maxmuud midka la mahadiyo weeye wuxuu noqonayaa khabaru limubtadain maxduuf ayuu noqonayaa khabarun limubtadain maxduuf ayuu noqonayaa waxaa kaloo banaan in la nasbiyo alxamiida la nasbiyo maxaa lagu nasbiyey waxaa loo soo qadarayaa ficil baa loo soo qadaraya ficilkaa loo soo qadaraya isku mid ma noqonayo ismigan qaciga lagu sameeya la eegayaa ayib haddii uu yahay marka wax ammaan tusinaya amdaxu baa loo soo qadaraya haddii uu yahay wax tusinaya dhaleecayn adumu baa loo soo qadaraya adumu waan dhaleecaynaya haddii markaa taraxum iyo naxariis looga jeedana waxaa loo soo qadaraya aramu aramu baa loo soo qadaraya wahaakada marka caamirka lasoo qadarayo haddii ficil lasoo qadarayo caamirka lasoo qadarayo hadba wuxuu noqonayaa ismigan meesha yaala ma ammaan buu ku saabsan yahay ma dhaleecayn ba kusaabsanya ma sifaatu damiba ma sifa dhaleecaynba ma sifatu madxiba yani waxa uu noqonayo ayaa markaa ficil waafaqsan ayaa loo soo qadaraya wa kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay macluuman mid la garanayo biduuni nacti nacti la-aantii baa la garanaya jaaza waxaa banaan fi nacti nactiga waxaa ku banaan alitbaacu baa ku banaan iyo walqacu qaci baa ku banaan itbaac iyo qaci baa ku banaan wa macna qaci qaci macnihiisu waxa weye an yurfaca nactu nactiga in la rafciyo calى anahu in lagu rafciyo inuu yahay nactigu khabaru mubtadain maxduuf mubtada xadfan inuu khabar u yahay aw yunsaba la nasbiyo bificli maxduuf ficil xadfiga markaa lagu nasbiyo oo markaa amdaxu ah waa haddii ismiga meesha yaal min sifaati madx uu ka mid yahay ama adumu lasoo qadaro hadduu yahay min sifaati dami iyo keyrkeedba aw yunsaba nasbiyo bificli maxduuf naxwu alxamdu lilaahi alxamiid ajaaza wuxuu baneeyey fiihi ay fii hada mihaal sibaweyhi wuxuu ku baneeyey aljara jar buu ku baneeyey cala itbaac lagu jaro oo markaa lilahi laga sifeeyo wa rafca wuxuu kaloo baneeyey sibaweyhi arafca in la rafciyo bitaqdiiri huwa lagu markaas lagu rafciyo huwa lasoo qadarayo wanasba ayuu baneeyey bitaqdiiri amdaxu amdaxu qadaraad la qadaray lagu nasbiyo waidaa takararat inucuutu nucuudii hadday soo noqnoqdaan takarad macanaa tacadadad hadday tiroobaan liwaaxidin hal mancuud bay usoo noqnoqdeen fain kaana mancuutu mancuudku haduu yahy macluum mid la garanayo biduuniha ay biduuni nacuut jaaza waxaa banaa itbaacuhaa raacinteeda kuliha dhammaanteed wa qacuhaa in laga jaro kuliha dhammaanteed wa itbaacu bacdi qaar in la raacsiiyo wa qacu bacdi qaar laga jaro waxaa loo raacsiinayaa bishardi taqdiimi mutbaci ka la raacinayo horumarin la horumarinayo in la shardinayo xaalu ku sugnaaday wain lam yucraf haddaan la garanaynin mancuudkii ilaa bimajmuuciha bimajmuuci nucuud nucuudiyo la kulmiye mooyaane bin inuu u baahday ayaa marka lagu garan waayey ilayha ilى nucuud wajaba waxaa waajiba itbaacuha in la raaciyo kuliha dhammaanteed wain tacayana bibacdiha wain tacayana hadduu caynoobo nactigii mancuudka haddii la garto bibacdihaa nucuuddii qaar ka mida ah lagu gartay jaaza waxaa banaan fii ma cadaa dalika اbacdi bacdiga wixii ka so har waxaa ku banaan alawjuh baa banaan awjuhdii ahalaaث saddexda ahayd halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala nucuudii hadday markaasi tirowdo oo ismiga wuxuu yeeshay dhowr nacti buu yeeshay hal ismiga wuxuu yeeshay dhowr nacti labaa loo kala qaadaya in la garanayo mancuudkii nactiga la-aanti mancuudki waa la garanayaa biduuni nacti ayaa markaasi la garanaya waxaa banaan in la wada raaciyo way banaanta in dhamaan la wada raaciyo way banaanta waxaad oranaysaa marartu bizaydin alcaaqili alkariimi ashujaaci magaalada hal zayd baaba ku noolba marka la yidhaahdo marartu bizaydin waa laska garanaya magaalada hal zayd baa ku nool ayib alcaaqili alkariimi ashujaaci waa ku banaan inaad raaciso waana la garanaya taas way banaanta waxaa kaloo banaan waqacuhaa kulihaa dhammaan in laga jarana way banaanta dhammaan in laga jarana way banaanta oo marartu bizaydin alcaaqila alkariima ashujaaca aad tidhaahdo ama aad tidhaahdo alcaaqilu alkariimu ashujaacu aad qaci ku samayso ayaa ku banaan haddii aad tidhahdo alcaaqili alkariimi ashujaaci bizaydin baad raacisay ka nactiyeysay laakiin qacigu wuxuu noqonayaa ama inaad nasbiso ama inaad rafciso ayuu noqonayaa oo tidhaahdo alcaaqila alkariima ashujaaca ama alcaaqilu alkariimu ashujaacu aad tidhaahdo halkaasi marka waa mid wey haddii mancuudkii la garanayo biduuni nacti baa la garanayaa biduuni nacti ayaa mancuudka la garanaya itbaacna waa kuu banaan yahay inaad wada raaciso inaad ka wada waa ku banaanta waxaa kaloo ku banaan inaad qaarna raaciso qaarna aad ka jarto markaad qaar raacinayso qaarna aad ka reebayso waxaa shardiga kuwa aad raacinayso waa inaad hormarisaa waxaad oranaysaa marartu bizaydin alcaaqili alkariimu ashujaacu saddex nacti buu watay kii horaad raacisay labadi dambana waad ka jartay haddaba kan aad raacinayso hormariyo marartu bizaydin alcaaqili dheh zayd raace kuwa dambe alkariimu ashujaacu dheh oo markaasi ka reeb yani ayu marka qaci ku samee marka bishada taqdiimilmutbaci sheekhu saas u jeedaa waxaa la hormarinayaa kuwa aad raacinayso ayaad xagga hore ku sheegeysaa ayib haddii aan la garanaynin mancuudkii in dhammaan nucuuddii la wada sheego mooyaane la garan mayo magaalada waxaa ku nool saddex zayd mid kasta waa geesi mid kasta waa taajir laakiin mid baa caalim ah waxaa marartu bizaydin aلtaajiri weli ma cadda waayo kulluhum tujaar ashujaaci ayaa tiri kulluhum shujacaan alcaalimi baa tiri mar haddii uusan in la wada sheego mooyaane aysan cadaanaynin waa inaad markaa wada sheegtaa ayib wajaba itbaacuhaa kulihaa dhammaan in la raaciyo ayaa markaasi waajib noqonaysaa oo haddii صifaatka la wada wadaagayo dhammaan waad raacinaysaa ama saddexda way wadaagayaan ashujaaci altaajiri alcaalimi saddexda way wadaagayaan ka ugu dambeeya ayaa kala saaraya waana raacisaa marka wajaba itbaacuhaa kuliha wuxuu sheeku raximah اllah haddii qaar ka mid ah uu mutacayan ku noqonayo mid qaar in la sheego waa laazim kuwa la-aantooda ma canoobayo kaa ilaa la sheego ama bacdiga nucuudda ka mid ah ilaa la sheego ma caddaanayo mancuudkii kainaad laaim bay kugu noqonaysaa ka raaciso laasim bay kugu noqonaysaa wixii soo haray waxaa kugu banaan inaad raaciso ama inaad ka jarto ama inaad qaarna raaciso qaarna markaas ka jarto marka awjuhdaas ayuu markaa sheekhu inoo tilmaamay raximah llah wuxuu sheekhu ida takarara hadday soo noqnoqoto annucuutu nucuudi baa soo noqnoqotay liwaaxidin ay limancuutin waaxidin hal mancuut fain kaana mancuutu mancuutka hadduu yahay macluuma mid la garanayo biduunihaa ay biduuni nucuud jaaza waxaa kugu banaa itbaacuhaa inaad raaciso kulihaa dhammaanteed kulihaa waxaa lagu tawkiidinayaa itbaacihaa damiirka mudaaf ileyhiga ayaa marka lagu tawkiidinaya saasa marka kulihaa loo jaraya wa qacuhaa waxaa kaloo banaan in markaa laga jaro kulihaa dhammaanteed waitbaacu bacdi baa banaan qaar ka mida in la raaciyo waqacu bacdi qaarna laga jaro bishardi taqdiimi lmutbaci xaalu ku sugnaaday shardin la shardinayo in markaa ka la raacinaya la hormariyo wain lam yucraf haddaan la garanayn mancuudka ilaa bimajmuuciha bimajmuuci anucuud nucuudi la kulmiye mooyaane biin ixtaaja inuu u baahday ayaa lagu garan waayey inuu u baahday ilayha ila nucuud wajaba waxaa waajibaya itbaacuhaa nucuudi in la raaciyo lilmancuuti kulihaa dhammaan la raaciyo wain tacayana hadduu caynoobo mancuudkii uu caynoobay bibacdiha qaar ka midu ku caynoobaya oo lagu aqoonsanaya jaaza waxaa kuu banaan fii ma cadaa dalika bacdi bacdiga uu ku caynoobayo wixii ka soo hara waxaa kugu banaan alawjuhu baa banaan awjuhdii athalaat saddexda ahayd marka awjuhdaas ayaa markaa kugu banaan ilaa huna wallahu aclam